alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam waxaynu ku dhex jiray kitaab ulbayuuc ayaa inoo soo bilaabmay waxaynu ugu dambeeyey xadiiskii jaabir ibni cabdillaah radia allahu canhu oo oh, xadiiskii ka warramayey beyc lmudaber qofkii addoonka ahaa ee uu yidhi bacda mowtii markaan dhinto kadib baad xor noqonaysa mudaber baa la idhi waa candubur baa laga xoreeyey xag dambe markaa xadiis waxaa laga qaadanaya iyadoo uu shardigaa dhigay uu yihi hadhow markan dhinto xor baad saa ku noqonaysaa hadduu u baahdo qofkii inuu iibin karo haddana oo arrintaasi aanay beyciisa diideynin addoonku dee waa wax la kala iibsanayo waa la kala iibsanaya haddii dayn lagu yeesho xataa ilaa markuu dhinto yaa saa ku geeriyoodo haddii xitaa dayn uu ka tago oo wax kale aan loo haynin waa la iibin karaa isaga sida axaadiis kale ku sugan وعن مymuنة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فmاaتت فيه مymuنة بنت الحاrث الهiلاaلية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم oo ahayd xaaskii nebiga waxaa la soo wariyay أنa فأرة waxay tihi marka أنa فأرة jiirba waqaca waqacad ku dhacday fii samnin subg famaatat fiihi oo ku dhex dhimatay fasuila waa la weydiiyey annabiyu sala allahu alay wasl nabigaa la weydiiyey canhaa ay can ilfarati jiirkaasi ku dhex baktiyey subagaa sidee baanu ka yeelnaa subagaa miyaanu daadannaa miyaanu isticmaalnaa miyuu nijaasoobay faqaala nabigu wuxu uhi alquuhaa tuura alquu tuurahaa ay alfarata jiirka iyo wamaa xawlahaa wixii ku hareeraysan wakuluuhu markaa cuna rawaahu الbukhaariyu wazaada axmed xuseedi wanasaayiyu fii samnin jaamidin subag fadhiya oo aan maayic ahayn aan dareero ahayn وcan abi hurata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi salى اllahu alيه waslm rasulku wuxu idaa waqacat hadday ku dhacdo alfaratu jiirku fii samnin subag hadday ku dhacdo fain kaana jaamidan hadduu yahay mid jaamida amba fadhiya faalquuhaa tuura iyada iyo wamaa xawlahaa wixii ku hareerhaysanee subaga ah wain kaana maa'ican hadduu yahay dareerana mid shubmaya hadduu yahayna falaa taqrabuuha u dhowaanina rawaahu axmedu wa abu daawuuda waqad xakama calayhi albukhaariyu xadiiska wuxuu ku xukumay calayhi albukhaariyu wa abu xaatim bilwahmi ismoodsiis bay ku xukumeen waatee xaggan inta dambe falaa taqrabuuhdaas in kaana maa'ican falaa taqrabuuh labadan xadiis waa isla macno waxaynu ka qaadanaynaa in haddii jiirku uu ku dhex baktiyo subag iyo wax kale oo la mid ah inuu nijaas noqonayo horta waa laga qaadanaya laakiin dee sidaa labada xadiis ba ay caddeeyeen haddii subagii uu yahay mid fadhiya oo adag nijaastii ma tasarubayso amba ma dusayso oo meelaha kale gaari mayso ixtiyaad iyadiina waa laga saarayaa intii ku hareereysnaydna waa laga qaadaya sidaasaa lagu cunaya cunitaanku bimacnaa waa la isticmaalaya hadduu maayici yahay haddaba uu dareerayahy marka xadiiska riwaayaddiisan dambe xadiiskan dambe la eego wain kaana maayican falaa taqrabuuhu amba markaa dhadhankiisii ha bedesho amba urtiisii ha bedesho amba midabkiisii ha bedesho amba yay bedelin mar haddiiba maaciyuhu jirkaasi ku dhex dhinto yaan loo dhawaanin waa laga qaatay arkan markaa intan dambe ee wain kaana maayican falaa taqrabuuh ayaa culimo badani ay yidhaahdeen waa dacfi baa ku jira oo wahmi baa ku jira amba cid baa ismoodsiisay dabeetna muxuu noqonayaa xukunka haddaba haddii hadduu adag yahay waynu aragno is xadiiskaasa ku cad isagu wax kalama bahna hadduu maaciihu dareerayah culimada jumhuurtoodu waxay u badan yihin oo ay culimada mucaasiriinta ka mid yihiin oo lejan daa'im ay ka mid tahay waxaa la eegayaa uun sidii biyihii oo kale loo isticmaalaya biyihii maxaa loo eegayay alawsaaf athalaat soo maha saddexdii sifun loo eegaya haddii shaygaa ku dhex dhintay midabkii uu bedelo amba dhadhankii uu bedelo amba urtii uu bedelo ama midkaa mid kamida dee uu bedelayo oo dee shaygaasna marka hore shaygaa waktiga dee ninjaasa u yahay markaa la isticmaali maayo saasuu haba badnaada amba ha yaraada hadduu doono dee culimada qaarkoodna halkii umay mariyeen biyahay marin jireenoo maul kathiir maa duuna maa fowqa alqulatayn iyo maa duuna alqulateynki iyo amba siday odhan jireen culimada qaarkood biyaha marka halkan laga dhaqaaqo saa loo taabto xagga kale aanu dhaqaaqeyn marka sida saxiixaana saasay u dhowday bay leeyihin culimadu in dhadhanka iyo midabkun loo eegayo iyo urta oo la iska iscoonayo mar matalan ka qaad waxaa laga yaabaa jireenkaan dhan amba weel weyn oo subaga haddii dee jiir dhex dhinto koleyba waa laga yaba in urtii wax ka bedelo lakin horoo laga gaari karaa waa laga yaaba markuu saa udhintaba isagoon waxbaba ka bedelinba markaa waa la iska isticmaalaya saddexdaas baa loo egaya tana maxaynu ku jiraa kitaablbayuuc soo maha labadan xadiis xaggay munaasabo kala leeyihiin haddaba baycii haye Ah, mar haddii cunitaankiisiiba la baneeyey maxaa banaan markaana in la iibiyaana way banaanta qofkii mar haddii isagii loo baneeyey inuu isticmaalo inuu cid kale kasii iibiyaana khiyaamo maaha hadduu subag jiir ku dhex dhacay oo sidaa intii ugu dhawey kasoo fujiyey oo dabeetana uu ka saaray u iibiyo xalaal bay u tahay oo kuma dambaabayo weyn macnaha waa saas macnaha marka xadiiska maymuna bint alxaarith alhilaaliya waa khaalatu cabdillahi bn cabaas khalid bn waliid waana zawju nabiyi sala allahu alayh wasalam maymuuna bint xaris alhilaaliya waxay habaryar u tahay khaalid bn waliid iyo cabdilaahi iyo cabdillaahi bn cabaas dhinaca kalena waa xaaskii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waana markii hore adeerkii xamza ayaa qabi jiray markaa saddex dumaro walaalahaayoo min beni hilaal lubaabat alkubraa iyo lubaabat asuqraa iyo maymuna saddexdaasay kala haayeenoo hilaalna waa qabiil kasoo soo jeeda qabiilkii la odhan jiray caamir amba bani caamire degi jiray daaif iyo dhulkaas carabta markaa ka ah horeynu soo marray xadiis hore cabdillahi bnu cabaas in rasul gurigiisa uu hoyday guriga maymuuno habriirtiya dabeetna rasuulka ala sl sl la tukanaya habeenkii uu soo wareejiyey an abi zubayr qaal wuxu uhi saaltu waan weydiiyey jaabiran jaabir bn cabdillahi baan weydiiyey can thamani sinawri ay alqii bisada lacagteedaan weydiiyey iyo walkalbi ayga faqala wuxu uhi zajra nabiyu sala la ala sl wuxuu diiday can dalika arrinkaasi in bisada la iibiyo lacag laga qaato rawahu muslim wanasaa-iy wazaada wuxuu siyaadiyey ilaa kalba saydin ilaa ay ugaadheed mooyaane hadduu ay ugaadheed yahay waa la kala iibsan karaa xadiiskani wuxuu ku cadyahay iyo axaadiis kalaba bisadu in aday inaan la kala iibsanayn aygana xadiis hore oran kuso marrayba nahaa can zaman اlklb wanmahri اlbagiy xadiiskaynu soo marrayn shalay lakin wuxuu soo kordhiyay xadiiskan ilaa kalba saydin mar haddii aygu marka horeba dhaqashadiisu ay aanay sax ahayn oo qofka ay dhaqda buu nabigu shegay ala sla gurigiisa uu joogo qiraad ayuu ajarkiisii khayrkiisii ka nuqsaaminaya maalin kasta ilaa inuu yahay ay ugaar u haysto aw maashiya aw xarin si abu hurer ohan ay beer loo haysto amba ugaar loo haysto amba xoolo lagu ilaashanayo mooyaan kaasi waa loo baneeyey qofkii dembi kama yaraynayo intifaacyadan waaweynee kale maanta loo baahan yahay ee miinada lagu baadho ee amba uu urinayo amba waxyaalaha daraagiska lagu baadhayo lagu loo tababaray laftigeeduna taa laftigeeduna de intifaacaysoo gudagelaysa haddaba bisada xadiiskana wuu ku cadyahay waayo faa'iida dee ay leedaho kale ma jirto laakiin culimadu intooda badan waxay leeyihin way bannaantay bisada in la iibiyo oo xadiiskanna waxay ku qaadeen bisada dee in la iska haysto uun markaa qofku uga jeedee laakiin ama bisadii dibadda iska joogtay inuu qofku soo qabto ka ganacsado laakiin miduu koriyey oo soo rabeeyey isagu ilaa waa jiirka dadka ka cunaysa hadduu qofka ha waan jirinkaan doonaya ina bisadaas iga cuntay iga iibi dee wuu iibin karaa bile xadiiska sixadiisana marka horena laisku sii qabsaday horta xadiiska sixadiisa ayaa la ysku qabsaday markaa culimada saxiixayse laftigooduna waxay yidhahdeen ciladii bay eegeenoo hadday baahi keento meesha aygiiba soo lagama soo reebin ilaa kalbaysoydin isagoonay bannaanayn dee bisadiina hadday baahi keensato saasoo kale weyaan ibn cuthaymiin raximah اllah qowlkaas buu ku tegey isaga laftiisu oo wuxuu leeyay wacankaa waana madhabka xanaabilada laakiin mar hadduu xadiisku halkan yaallo dee bisad waxba yaan la iimine <laughs> qof u baahdo de iska sii soo maha toban bay dhalaysaa markiiba dee hadhow haddaad doonto qaar ka soo qaadadhe adigu <laughs> saaltum abdijaabin can thaman kasnawri bisada lacagteedaa weydiiyo bal kelbi ayagoo faqaad uxuhisan jira nabiyu sal ly slm ugu diiday rawahu muslim nasaa-iyu asada ilaa kalba sayidin aygana dee laga soo reebaya laga qaatay culimada qaar ayga laftiisa iswada raaciy midnaba ma jiro way jiraan an caiشha radi allahu canha qaalat waxay tihi jaaatnii way timid bariira bariira y timid radi allahu canha fa qaalat waxay tihi kaatabtu ahlii kula heshiiyey calaa tisci awaaqin sagaal wiqyadood ayaan kula heshiiyey inaan ku xoroobo fii kuli caamin sanad kastana wuqiyatan wiqiyad inaan bixiyo sagaal sano markaa qaadato faaciiniini ii gargaaro dee lacagtaa iga bixi amba wax ka midaysiin faqultu waxaan idhi bay tihi caaisha ayaa odhanaysa radi allahu canha waxaan ku yidhi markaa bariira in axabba hadday jeclaadaan ahluki ehelkaagii ciddii aad addoonta u ahayd an acudaha lahum inaan u tiriyo oo aan lacagtii sagaalka sanaba iminka isku raaciyo wayakuuna uu ahaado walaaukii walaagaaguna lii aniga uu ii ahaanayo facaltu saa waan samaynaya waan bixinaya lacagtaas laakiin waa inaan walaagaaga anigu aan yeesho fadahabat bariiratu bariira u tagtay ilaa ahlihaa ehelkeedii ciddii mas-uulka ka ahayd faqaalat lahum waxay ku tihi sidii bay ku tihi faqaalat lahum way ku tihi ay kamaa qaalat caisha si caaisha tira bay ku tiri faaba way diideen calayha iyaday ku diideenoo fajaaءat min cindihim agtooday ka timi ka soo noqotay warasuulu llahi sala allahu alay waslam rasuulka allana jaalisun fadhiyo caaisha agteeda u joogo faqaalat waxay tihi inii anigu qad caradtu waan u bandhigay daalika arrinkaasi calayhim iyaga fa abow way diideen ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane alwalaau waluhu iyo xidhiirhka lahum iyaga inuu ahaado mooyaane way diideen waxay idhahdeen lacagtana waanu qaadanayna walaagana annagaa iska yeelanayna fa samica nabiyu sala allahu alay sl nabigu wuxuu maqlay hadalkaasoo fa ahbarat caaishatu nabiya sala allahu alay slm caaisha dabeete nebigu u warrantoo fa qaala wuxuu ihi soo qaado gabadha ka soo furo washtaridii u shardi lahum iyaga alwalaa walaaga u shardi inay walaaga yeeshaan shardi fainama alwalaau walaagu wuxuu u ahaaday liman actaqa mid xoreynaya miduu xoreeyey ayuu u ahaadee fafacalat caaisha caaishaa samaysay sidii uma qaama rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasuulku uu istaagay fi naas dadka dhexdooda faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey waathnaa calayh waanu ammaanay uma qaala wuxu uhi amaa bacdi intaa kadib maa baalu rijaalin rag arrinkoodu muxuu noqonayaa yashtariduuna shardiyayo shuruudan shuruud leysat fii kitaab kitaabka ilaahay aan ku jirin caza wajal maa kaana wixii ahaaday min shardin wixii shardi uun ahaaday oo leysa fii kitaab ilahi kitaabka ilaahay aan ku jirin fa huwa baailun waa baail waxba kama jiraan weeye wain kaana haba ahaado miata shardin boqol shardiba ha noqdeen qadaa llaahi ilaahay qadaagiisa xukunka ilaahay waa xukunkii sharciga ahaaye ayaa xaqu xaqa u mudan xaqnimada oo soconaya wa shardulahi shardiga ilaahay alle subxana wa tacaala uu ogolaaday ayaa awaqu adag wa inama alwalaagu walaagu wuxuu u ahaaday liman ctaqa cidda xoreysa mutafaqu caleyh walafdu lbukhaariy wa cinda muslimin qaala wuxuu yihi ishtariiha halkaa xadiiska hore khudiiha uu yihi ishtariihaa soo iibso bariira wa actiqiiha xoree washtaridii lahum lwalaa walaagana u xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in qofkii addoonka ahaa dee la kala iibsan karo mukaatab baa markaa la hahdaa kaatabtu ahlii waa almukaatab waa ka ilaahay qur-aankiisa noogu sheegay waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra wa aatuuhum min maali illahi aladii aataakum horena waynuu soo marray markaynu marayna halkee ya halkee markaynu marayna baabkee kitaabkee haye waa majiilaalka sekada mi inaan soo marin sideed qof ee wax la siinayo inuu ka mid ahaa waa fi riqaab waa almukatab aynu sheegnay halka qofkii heshiiska lala galay iyo kale lagu xoreynayaba markaa mukaatabku waxa weyaan kaatabtu weeyaan oo heshiis baa lalayaa lala galay oo qofka waxaa lagu hi intaa iska keen sagaal markaa waqiyadood waqiyaad kastaana waa tii arbacuuna dirhaman ahayd dee waa lacag badan bay waktigaa ahayd marka waxay tihi sagaal sano oo dee sanadba markaa mid ay iska bixiso dabeetana caaisha u timid bariira waa gabadh addoona waana gabadh macruufa saxaabiyad macruufa weeyaano qisas baa kusoo arooray amba waxay axaadiis kale kusoo aroortay bariira saddex sunne ayaa sababteeda bimacnaa ku yimi amba ku sugnaan qadiyadana ka a waxaa ka mid ah in hadiyad in sadaqo loo keenay xadiiska waynu soo marnaan fil inoo dambeeya sadaqadaas oo markaa hilib hayd oo iyadoo dherigii uu saaran yahay buu nabigu arkay aleyh isalaatu wasalaam markii cuntadii loo keenana wuxu hi soonigii dheri arkayay dabka saaran hilib markaasina waa sadaqo bariiro lagu soo sadaqadaystay markaasuu rasulku ui alay slat slaam iyadana hadiyad buu yahay iyada sadaqu u yahay innagana hadiyad buu inooga noqonaya oo macanaa iyadu qof qof wax lagu sadaqadaystay hadiyad buu kasii dhigi karaa isagu nabiga alay slat slam sadaqadu may banaaneen laakiin qof sadaqa la siiyey maalan hadiyad ahaan nabiga wuu wuu siin karaa marka iyo qadiyaddii ku saabsanayd markii iyada la xoreeyey ninkeediina muqiif baa la jiray addoombu isna marka laba addoon isqabay ahayn waxa bannaan haddii gabadhu ay xorowdo iyadoo nin addooni uu qabo ikhtiyaar bay yeelanaysa inay iskala sii joogto iyadoo xora addoonkaa ay qabto iyo inay sidaa kaga xorowda ikhtiyaar balsi marka iyadu ikhtiyaarka bay qaadatay nin aada u jecel bu ahaa gabadhan oo magaalada madiine ayuu kolbaa suuqyada meelaha ay marayso kadaba ooyi jiray <laughs> kule xadiiskaasi waxaan filaya inu inoo iman doono dabeetna rasuulku alayh sala slam wuxuu ku yihi cabaas miyaad arkaynin sida ninkaasi muqiitla gabadhaa u jeceliyaysay iyadu u nacabta markaa rasuulku uu la hadla wuxuu ku yihi low raajictihi haddaad soo ceshan lahayd su-aal bay nabi weydiis waa ku tiri miyaad i rasuul allah hadduu amriyo bimacnaa dee waxba kama keenayo m waan ergeynaya un bu inamaa ana ashfac markaasay tiri laa xaajata lii bihi haddaba wax baahiyon u qabaa <laughs> ma jirto mar haddaanad amar igu siinayno amarkaaga oon qaadanaya wey taasina waa masale kale iyaduna ka soo baxday halkaa bariira haddaba imika xadiiskan arrimo badan baa ku jire waxay tidhi caaisha haddaan walaaga yeelanayo walaagu waa maxay xadiis samaynu arki doonaaye walaagu lama kala iibsan karo lamana hadiyeyn karo waa nasabka abtirsiinta oo kale oo waxa weeyaan qofka qof xoreeya waa walaa lmuctiq weeyaan kii uu xoreeyey walaaga uu yeelanayo oo inaga dhaxalka markaa aynu aragnay la ydhaahdo sida raxbiyada ku qornaan jirtay asbaabu miiraati lwara halaaa waxaa ka mid ahaa markaa kulu yufiidu rabahu lwiraatha waxaa markaa ku jiray annasab iyo annikaax walwalaa saddexdaasaa la ysku dhexlaa abtirsiin waa la ysku dhexlaa guurna waa la ysku dhexlaa maxaa kaloo la ysku dhexlaa walaaga waxa la hahda oo macnaheedu waa maxay qofkii addoonka ahaa ee qofkan xoreeyey haddii allahu lmustacaan uu cid kaloo dhexashan la waayo qofkii la xoreeyey hadda waa xor imika wax kaloo ka dhexeeya ma jiraan hadduu dhinto isagoo dee dad iyo qaraabo cid dhaxalkiisale ka tago ka tago dee iyagaa dhexalkiis qaadana lakin cid kaloo dhexasho haddii la waayo yaa yeelan dhexalkiisii muctiqi baa yeelanaya walaagaa saasaas noqonay walaaga markaa sida aan abtirsiinta loo bedbedeli karin maan loo bedbedeli karin oo aan la odhan karin hebel walaalnimadiisii qaado adigu hadhow dhaxal amba waan kaa walaalnimadii hebel naga dhexaysi waxoogaa kaasha ii kaashaan lacagtaan iska jecel waan iskaga tahriibayabe dadkan <laughs> miyaad odhan kartaa taa waa sidaasoo kale tanina wey markaynu usoo noqono xadiiskan u shardi bu i iyagiina markaa waxay hahdeen may walaagaan u yeelanayna markaa way qaldan yihin inama alwalaa liman actaq bu nabig ui waa qaacida guud alayh salatu salaam walaaga ayaa yeelanaya dee nimankani waxbamay xoraynin lacag bay qaateen ay ku bedesheen soo maha qofkii laakiin lacagtaa bixiyey ayaa dee walaaga yeelanaya markaa hardi aan diinta waafaqsaneyn bay shardiyeen xadiisku markaa wuxuu inoo tilmaamayaa haddii shardi la shardiyo bayca dhexdiisa waxyaalaha laga fahmayo sheekhu keene waxaa jira shardun shuruud lbeyc soo maayo shuruudun fi lbeyc markaa shardigaa bayca dhexdiisa dhacaya dee waxa shardiya ah inuu noqdo shardi diinta oo gasha lakin hadduu shardi baadila yahay shardigaasi socon maayo qoladana waxay dhahdeen shardigana waan yeelane haddaba masle kalea la isweydiinaya wuxuu ku yihi nabigu aleyh isalaatu wasalaam u shardi waxaad ku tirahdaa shardiga idinka leh haddana rasulku wuxu uhi inama alwalaa liman actaq marka waa maxay shay aan xaaraan ahayn xalaal ahayn oo xaaraana sidee buu nebigu alay slat slam odhanaya sidaa ku dheh culimadu jawaabay isku dayay bal inay kaga jawaabaanoo qaarkood ba waxay idhahdeen ishtaridii lahum lwalaa ay ishtaridii calayhim اlwalaa wey halkaa lahum taas laamkaasi waxay ka dhigan tahay bimacna calaa u shardi in lagu leeyahay calayhim lulaa in walaaga iyaga lagu leeyaho walaha aanay aanay lahayn intaa markaa culimada hadalka saa u dhigaya waxaa ku kalifay dee inay yidhaahdaan sidee bay ku dhacda shay xaaraana inuu rasulku alah alay slat slaam ha qaataan marka hore isagoo doonaya inuu ka saaro meesha daliilo shabahana way keeneen oo waxay ihahdeen alla subxana wa tacaala muxuu yihi wain asatum in axsantum axsantum lianfusikum wain asatum falaha ay fa weyaan dee ilan laha marka laha ma kasabat wa calayha soo maha laka dirhamun wacalayka dirham haddaan kuhaa ka warran laka dirham wacalayka dirham imisaa kusoo haray waxaad haysataa hal dirham waxaan ku hi laka dirham o calayka dirham maxaa ku soo hadhaya maxay ku soo hadhaya hababa laka dirham adaa xabad iska leh wa calayka dirham midna waa lagugu leeyahy soo maaha alqur'aanu xujatun laka aw caleyk de marka wain asatum haddaad xumaan samaysaana falaha naftiinuba iskale ay fa calayha weeye dee tanna waa lamid bay idhahdeen o ishtardii lahum ay calayhim lwalaa walaaga ushardi waxaad tirahdaa waa laydinku leeyahy lakin de xadiisku saa kuma caddaa markaa sheekh ibn cuthaymiin oo kale raximah llah jawaabtaa isagaa bixinaye wuxuu yihi sidaasaa lagu daynayaayo shardigaa rasuulku wuxuu doonaya inuu meesha ka saaro ilaa waa kan daba dhigaba inama alwalaau limanacta waxaanu doonayaa rasulka waa kami intuu kacay u markaa mimbarka fuulay buu rasulka alay slat slam meesha ka saaray maa baalu aqwaamin yashtariduuna shuruudan laysa fii kitaab illah waanay banaan tahay buu ihi shay marka la doonaya meesha in laga saaro laakiin ciddii ay ku adkaysanayso in la waa ii qaado laakiin la doonayo in meesha laga saaro tusaalaanu keenay tusaalahaasi waxa weeye ninkii salaada qaldaayay musii salaata muxuu rasuulku uri ala sla sl salli fa inaka lam tusalli isagoo rasuulku arkaya ninkan inuu salaadii qaldaayo oo shuruuddeedii wixii aanay u dhamaystir arkaanteedii wax ka tegaayo ayuu haddana rasuulku tuka lahaa muxuu doonayey inuu hadhow ka saxo uu ogaado qaladka uu ku jiro tanna waa la mid buuri tanna waa la mid si kastaba ha noqotee waa kaa nabigu ala sla sl markii markaa ka saaray ee waa maxay maa baalu rijaali yashtariduuna shuruudan laysat fi kitaab illah boqolaal shardi haddii la dhigto iyo kumanaan shardi haddii la dhigto horta rasuulku ala sla slam xadiis kale muxuu yihi almuslimuuna calaa shuruudihim shardigooday ku soconaya wixii muslimiintu ay isku shardiyaan iyagu ay samaystaan dee waa in sidiisa loo tixgeliyo laakiin shardi waxaa xaaraam yeeraya ilaahay xalaaleeyey ama cagsigeeda mooyaan marka haddii boqolaal shardi la dhigto oo labada qof xataa ay jaahiliin ka ahaayeen oo ay ogaadaan ma soconayo cid ogaatana socodsiin mayso hardigaasi waba kama jiraan haba la dhigta marka hore hardigaas inama alwalaa liman cataq waxaa laga qaadanaya markaa fadliga caaisha leedahay radi allahu iyo samafalkay u samaysay waxaa laga qaadanaya qofka ka mukaatabka ah in la caawiyo laga qaadanayaaoo wa aatuuhum min maali illahi aladii aataakum maalkaa sadaqada iyo kasekada iyo ka lagu caawinaya waxaa laga qaadanaya dadka markaa sharciga khilaafaya inaan laga aamusine si waadixa loo sheego walow yaan magac dhabin be maa baalu aqwaami yashtariduuna fi shuruuda laysat fi kitaab illah llahi axaqu qadaaga halkan waxaa looga jeedaa sida ay yidhahdeen culimadu raximahum llahu jamiica alqada qadaagu waa laba qeyboodoo qadaa kowniyun iyo qadaa sharciyun qadaaga kowniga waa waxaa dee adduunyada ka dhacaya kaa gaaloobaya kaa islaamaya kaa xanuunsanaya kaa waxaa dhacaya waa qadaa kowniga lakiin qadaaga sharciga waa maxay wallahu yaqdi bilxaq weeyaano waa kaa shareecadu ogoshahay weyaan ee waxaasi waa iyo kaas waad kaa markaa sharciga wey shardigaa ilaahay un baana oo axaqu qadaa llahi axaqu isaga u mudan qadaaga ilaahay ay an yunafada in la fuliyo aw yushtarad ama la shardiyo an aisha radi allahu canha qalat waxay tii jaatni weytii bariira faqaalat waxay tihi kaatabtu waan la heshiiyey ahli ahelkayga calaa tisca waaqin waxaan kula heshiiyey inaan ku xiroobo sagaal uqiyadood fii kulli caamin sanad kasta uqiyatana bixiyo faaciniini ii gargaar halkaana waxaa laga qaadanaya faqultu waxan ku uhi in axaba hadday jeclaadaan ahluka ehelkaagu ehel markaa waa dadkii qaar ay walaaga u hayseen addoonta u hayd ba cabdirisanhaam ayay ka jeedineen an acudaha lahum inaan u tiriyo u naqdiyo iyaga lahum iyagoo wayakuuna uu ahaado walaaukii walaagaagu li aniga ii ahaado facaltu saasaan samaynaya halkaa waxa laga qaadanaya dayn muajala dayn marka hore muajal ahayoo ladibdhigo sanad la dibdhigay oo lagu heshiiyey taa inay bannaantay qofki soo qadimi kara hadduu helaa o de odhan karo imikaabaan iska bixinaya fadahabat bariratu way u tagtay ilaa ahliha faqaalat lahum waxay ku tihi sidii bay ku tihi o fa aabow calayha way ka diideen fajaءat way ka timid min cindihim warasuulu lahi salى اllahu alay slam rasuulkuna jaalisun isagoo fadhiyo ay cinda caisha faqaalat waxay tihi inii anigu qad caradtu dalika waan u bandhigay arrinkaasi calayhim iyaga fa aabow way diideen ilaa an yakuuna alwalaau lahum iyaga inuu ahado mooyn fasamica nabiyu sala اllahu alay sl nabiguu maqlay fabartu faahbarat caaishatu nabiya sala اllahu alay slm caaisha u warantay nebiga faqaal wuxu uhi khudiiha ay ishtariiha kasoo qaado kasoo iibso washtaridi lahum u shardi alwalaa walaagana u shardi waxaa tirahdaa idinkaa leh ila wax soconaya maahe fainama alwalaau limanacta saasaa sii cadaynaysa walaagu ciddii xoreysuma iska leh fafacalat caaishatu caaishaa samaystay uma qaama rasuulu lahi sala la ala sl rsulku waa ka istaagay fi naas dadka dhexdiisa oo faxamid allah xamdiga ilahay buu ilaahay mahadiisu bilaabay xamdigu marka waa dikru awsaaf almaxmuud maa xubi maca maxabatihi wa tacdiimihi siday u idhahdeen marka culimadu waa in la sheego dikru awsaafi lmaxmuudi kan la ammaanayo sifooyinkiisa wanaagsan in la sheego maca xubihi wa tacdiimihi iyadoo lana jecel yahay lana weynanayo wa ana caleyh faxamid allaha waana caleyh allahuma shfihu shifaan laa yuqaadiru saqaman iska dhegeysa iska waxaan idinku soo galayna faxamid allah waathnaa caleyh uma qaala wuxuu ihi ama bacd ma baalu rijaali rag arrinkooda muxuu yahy yashtariduuna shardiyaya shuruudan shuruud laysat fi kitaab illaah kitaabka ilaahay aan ku jirna caza sharafaya shawajalla ha weynaadee maa kaana wixii ahaaday min shardin shardi laysa fi kitaab illah kitaabka ilahi aan ku jirin sunnaduna oo kula mid oo dee kitaabkay soo guda gelaysaah fahuwa baailun waa baail mar hadduu baail yahay ma soconaya weya hadii la shardiyana wain kaana miata shardin boqol shardiba ha noqda waa takiidun iyo mubaalaa qadaa llahi qadaaga ilaahay iyo aq xukunka ilaahay ee uu sheegay oo ku saabsan kan iyo meel kaleba ayaa xaqu u mudan in la fuliyo wa shard llahi shardiga alla ayaa awthaqu u mudan wainama alwalaa walaagu wuxuu u ahaaday liman actaqa cida xoraysa mutafn aleyh lafd buhaari cinda muslimi ishtariiha iibsa actiqiha xore washtarid lahm lwalaa walaagana u shar an cumar radi allahu canhuma qal wuxu naha cumar cumar baa diiday can beyci umuhaati اlwlaad adoommada caruurtale in la iibiyo faqaala wuxu hi laa tubaacu faqaala wuxu hi markaa laa tubaacu la iibin maayo walaa tuuhabu layskuna hibayn maayo walaa tuurau lakala dhexli maayo gabadhaasi umlwaladka ah ystamticu biha ystamticu biha wuu ku raaxaysan maa bada lahu inta u muuqata intuu doono macnaa inuu haysto faidaa maata hadduu dhinto fahiya xuratun xor bay noqonaysaa rawaahu maalik baa wariye albayhaqiyu waqaala wuxuu yihi rafacahu bacduhum rafaca bacdu ruwaati ruwaadda barhkood baa rafciyey oo nebiga u gudbiyey fawahima waa ismoodsiiyeyo wahmi weyaanoo markaa waa mowquuf xadiisku waa hadalkii cumar oo cajaabir radi allahu canhu qala wuxu uhi kunaa waxaanu nabiicu qaar iibina saraariina jamcu surayati ummahaati alawlaad baanu iibin jirnay kuwa caruurta leh wanabiyu sala allahu alay slm isagoo nebiguna xayun nool laa nara umaanaan arkaynin bidalika arrinkaasi ba'san wax dhiba umaanaan arkaynin ba'san ay dararan walaa muxaraman rawahu النasaaئiy wbnu maaja wdarqudniy wasxaab bnu xibaan hada xadiis labadan xadiis masalada ku saabsan umahaat اlawlaad waxa weeyaan asaraari waa dumarkii addoomada ahaa oo mufradkeedu waxay dhahen marka culimadii luqadu waa suraya haddaba hadday ilmo qofka u dhasho ninkii addoonta ay u ahayd hadday ilmo u dhasho waxay noqonaysaa umul walad baa la odhanaya ummu waladin aw umulwaladi baa la odhanaya ummahaat ulawlaadna waa iyadoo jamcawn matalan sidii ay ahayd maariya alqibdiya oo kale soo may ahayn addoon nebigu lahaa calayh isalaatu wasalaam laakiin ilmay u dhashay soo maaha maxay noqotay ummu waladin bay noqotay waxaynu ognahay addoommada markaa in la kala iibsanayo oo qofku addoon nina ama mid gabadh u lahaa inuu isii iibin karo se uu soo iibsan karaba haddaba haddayba ilmihii ilmo dhashay meesha waxaa ka dhalanaya ilan ilmihii la iibin maaye oo ilmihii waa xor isagii in hooyadii iyo ilmaheedii la kala qaado markaa jaabir bn cabdillahi wuxuu leeyahay waktigaa nabiga alayh salatu slam saasaanu samayn jiray laakiin cumar wuu iskugu yeadhay sida saxiixa asxaabtiibuu iskugu yeadho waxaa la sheegay inuu maqlay qaylo iyo oohin buu maqlay oo dabeetana waa maxayoo waa gabadh qurayshta ka mid oo ah hooyadeed markaa oo addoona la iibinayo la kala kaxaynayo dabeetna laskugu yeehay bu muhaajiriinta iyo ansaarti markii layskugu yeedhayna waxay tanu go isla qaateen oo ijmaacoodaasaa ku dhacay inaan la iibinin inaan la kala dhaxlin inaan markaa laysa siinin haddii uu dhinto ninkii ay addoonta u hayda ilmahan ay u dhashay sidaasay xor ku noqonaysaa inta kalena saas waayo haddaba hadalkaa cumar xadiiskan baa ka hor yimid sidaa awgeed bay culimada qaar badan yidhaha waa la iibin karaa cali bin abi alib markii dambe la sheegay inu ataa ku tegey ibn cuthaymiin raximah llah wuxuu leeyahay waxaa la isku waafajinaya labadan hadal hadday darar iyo dhibaata ka imanaysana lama iibinayo haddaanay ka imanaynina waa la iibinaya qowlka waxaa ka sii xoog badan baad moodaa in la idhaahdo waktigaa hore dee nebigu alay slat o slam wuu noolaa bu yihi muu odhan nebigaana iyo nebigaa sameeyey toona miyuu yihi maya maxaa la dhaha xadiisku markuu saa taqriir soo maha waa iyo ficil iyo taqriir soo ma ahayn waa taqriir de waayo taqriirka nebiga alay slat slam waa la taqriirka waxaa la ihahdaa waxa xadradii nebiga lagu sameeyey alayh slat slam isaguna aanu samayn aanu amrine ka waran amba diidine imika miyaa lagu sameeye xadradiisa goobtii taqriirku waa saade yaan ahayn waxa waktigiisii wixii la sameeyena taqriirku soo gudagelaya ee rasuulku alay slat slam diidin waayo ishkaal baad keeni kartaa waxaad ohan kartaa rasuulku mabuu ogaan ka warran alayh isalatu salaam waxaa lagaga jawaabay haddaanu rasuulku ogaanin miyuu ilaahay ka qarsoomaya wax qarada hadday saxaabadu sameyn ilaahay baa rasuulka u sheegaya marka wixii cahdiga nebiga la sameeyo ee aanu diidin ee arrin caan aha sida tan oo kale iyo soo jaab bn cabdillah yihi kuna naczil waynu gaari doonaa dee markaa noqon aduu isku soo wariyo waktigaa nabiga inay banaaneyd baa laga qaadanaya markan dambana ijmaacu saxaaba uu ku dhacayoo arrintaa marka la eego xagga dhibaatada ka imanaysa iyo qofka kala kaxaynaya gabadh ilmaheedii hadday markaa labaduba addoome yihiin ka war laakiin dee labaduba hadday amoodoyihin taa kuma jiro waa isla iibinaya markaa la kala kaxayn maysa boqolka masladaa kolley waa iyaduna sideeda leedahay oo wanaagsan tahay in laysku ilaaliyo lakin waxa weya qofkani waa qof hore qofka ka soo harhaya isagu waa qof marka horeba xoroo dee ka soo harhaya khulaasadu markaa taa ijmaaca dambe ee saxaabadu ay ku ijmaaceen iyadoo qadiyadda sheekh cuthaymin uu sheegaya ay sax tahay ayaa lagu soconaya naha cumar cumar baa diiday can bayci ummahaati alawlaadi addoommada ubadka dhala ubadka xortaa u dhala in in la iibiyo faqal wuxu la tubacu la iibin maayo walaa tuhabu la isku hibayn maayo hiba iyo isa siin walaa tuurau la kala dhexli maayo ystamticu biha maa badaa lahu fama stamtactum bihin bihi minhuna soo ma ahayn marka istimtac maxa wey de waa la dhaqankii dumarkii lala dhaqmay wey yastamticu biha maa badaa lahu inta isagu u arkaya ninkaasi inta dee gabadhaasi u arkaya inay wada joogi karaan adoontaa fa maata hadduu dhinto fahiya xuratu xor baysaa ku noqonaysa rawahu malik bayhaqiyu qaala rafacahu bacdu ruwaat baa rafciyo laakiin fawahimo way ismoodsiiyeen waa dacfi markaa waxaa dacfiya marfuucnimada laakiin mawquufnimadu waa sax an jaabir radi allahu anhu qala wuxu uhi kuna waxaan nabicu qaaribiyo saaraynaa addoommadayada ummahaat alawlaad wanabiyu sala la alay slm isagoo nebiguna xayu nool laa nara bidalika ba'san arkaa dhib umaanaan arkaynin rawahu nasaa-iy ibnu maaja wdarqudniy wasax ibnu xibaan an jaabir bn cabd lahi radi alahu canhuma qal wuxu nahaa rasuul lahi sal la sl rsulku wuxuu diiday can bayci fadli lmaayi biyaha dheeraadka in la iibiyo rawahu muslim wazaada fi riwaayatin wa can bayci diraabi ljamal iyo awrka qoodha ah in la iibiyo isna wacan ibni cumar radi alahu an awrka qoodha markaa in geela lagu daro kudaridda geela in lagu iibiyo wacan ibni cumar radi allahu canhuma qal wuxuu nahaa rasuulu lahi sala lah ala sl rsulku wuxuu diiday can casbi lfaxli ay can maai lfaxli awrka biyihiisa in la iibiyo ayaa la diiday rawaahu albukhaariyu buyuucdii muxaramkaa ah baynu ku jirnaaye wamaa nuhiya can beycihi waxaa ka mid ah biyaha in la iibiyo oo rasuulku ala sla slam xadiis wuxuu yihi annaasu shurakaaun fi halaa dadku saddex bay ayay ku shuraakoobayaan marka waxaa ka mid ahaa almaa walkala ayaa ka mid ah biyaha iyo dabka iyo annaar walkala iyo dooga iyo ma banaano doga alla subxana wa tacala soo saaray qof inuu iska ooto biyaha webiyada kuwa laagaha kuwa dhijaamaha gelaya iyadana cidi dadka kama sheegan karto oo dee wax ilaahay subxana wa tacala samada ka keeno qofkaan aanu sabab ku lahayn fadli lmai biyihii daruuriga ahayntu intuu baahnaa intii dheeraadka ahayd waxaynu xadiis hore ku xadiisa ku aragnay nebigu alay sla slam tilmaamay saddex ilaahay ma soo eego mana dahiro cadaab kulna weyleyn waxaa ka mid ahaa qof biyo dheeraado baahidiisi daruurigeed ka dheeraada haysta oo meel wada a ah ku haysta oo labadegaan ah, oo dabeetana ibnu sabiilka udiiday iyo qofka musaafirka udiiday waxaa markaa biyihii haddaba haddii waxay culimadu ihahdeen uu qofki isagu berkad ku shubo biyihii buu soo qaado berkaduu leeyahybu ku shubay amba qarbaduu leeyaybu ku shubtay amba weeluu leeyaybu ku shubtay wuu soo dhaabiyey markaa wuu iibin karaa waayo isagaa sababtan sababtaasu isagu leeyahy markuu isagu ceelkii ka soo saaro amba bal meel ku shubto laakiin biyo meel iska galay amba roobkaasi keenay dadka uma diidi karo walow markaa mulkigiisaba meeshaasi ha noqote walow meeshaasi haba noqoto mulkigiisa ilaa ay culimmadu qaarkood ka gaadheen ceelka uu qofku qodo uu dalooliyo isagu biyaha ka soo saaro xataa dadka uma diidi karo oo way soo gudagelayaan waayo biyahaasi isagu mu keenin isagu u farfaray un soo maha oo ceelkumudee qoday ilan kulleba biyaha waa qodi laha mar le lakiin hadduu biyihii qaatu xawd ku shubto ama meel kale ku shubto dee taasi waa masale kale noqonaysa waxaa kalu diiday rasuulka alay slat slaam bayci diraab iljamel waxa qaacidooyinka aynu sheegnay ka mid aha culimadu sheegeen ribada iyo qishka iyo qararka ama jahaalada soo maha marka waa qofkii oo idhaahda warniyow awrkaa qoodha ah geelaygaan doonaya inaan ku darsado eh dee lacagtaana iga iga qaado oo awrka geela igu sii da markaa waxay leeyiin waa jahaalaa ku jirta la garan maayo maxaa ka soo bixi kara qararkuna waana inoo soo socdaaye waa shay kasta oo inuu qofkii faa'iideeyey iyo inuu khasaaro labaduba ay u taagan yihiin labada midkood ay ku dhacayso ama muqaalaba inuu guuleyso matalan khamaarkii oo kale waxaaso dhan baa soo gudagelaya mid baa faa'iidaya midna waayayo casbi اfaxli casbi waa almaa diraabna waa nuzw calى naaqa markuu hasha awrka ku boodaya macnaa weeyaan ay leeyahay culimadu kelmadda hore diraabkaas macnuhuna uu istegayaayo awrkaa biyihiisa in la iibiyo waa arrin aan banaaneyn waayo beyc jahaala ka dhacay laakiin dee samafal waa loo samayn karaayo waar awrkaa dee geela igu sii daayo si bilaasha taas lakin wax la kala iibsado waayo waxyaalahan inta badan wixii jaahiligu samayn jireen weeyaanuu nabigu diiday alayh salatu slam وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وxu نهى رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulku وxuu diiday can beyci fضل الماء diyaha saidka baahidiisa ka ah iibintiisa rawahu muslim wazada fi riwaayati wacan beyci diraabiljamali awrka qoodha ah geelku darkiisana saasoo kale wacan ibn cumar radi allahu canhuma in la kala iibsado qaala wuxuu ihi naha rasuulu llahi sala la ala sl rsulku wuxuu yhi can casbi lfaxli ay can maai lfaxl alfaxl awrka iyo orgiga iyo neefka qoodha ah ee geela amba ariga ama wax lagu daray wa can ibn cumar radi allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alay waslam waa kuwa mithel marka culimadu fuxuulu rijaal markay sheegayaan tusaale ahaan marka dee culimada qaar si gaara ah loo ammaanayo la sheegaya xadiiska oo kale gaar ahaan cilalka xadiiska xadiiska ciladiisu culumta qaarkoodna cid waliba dee waxbay ka fahmi kartaa may wada baran karayaan laakiin alcilal xadiiska cilooyinka ku qarsoon soo shuruudi xadiiska saxiix ka mid maahayn inaanu mucallal ahayn cilada cidda ogaan kartaa waa iyo waa rag aqoon dheer xadiiska uloo dee ragga iyo saa u tijaabiyey ayuuma garan karaya dabeetna waa laa yacrifuha ila fuxuul rijaal ila fuxuulu arijaal وعن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi slى الlaه علي sل rsulku naha wuxuu diiday can beyci xabli الxablati can beyci iibka xabli alxabla uurku jirta uurku jirteeda neefka dhalaya neefku dhali doono iibkiisu diid wa kaana baycan iibuha iyo tabaayachu ay ku kala iibsadeen ahlujaahiliyati dadkii islaamka ka horreeyey kaana rajulu qofku wuxuu ahaa yabtaacu mid iibsada aljazuura geela ayuu iibsan jiray ilaa an tuntaja ilaa ay dhalayso annaaqatu hashu uma tuntaja dabeet haddana ay dhalayso allatii fii badniha ta caloosheeda ku jirta mutafaqu caleyh walafdu lilbukhaariyi buyuucdii jaahiliga muxaramkaa waxaa ka mid ah ee ay wax ku kala iibsan jireen inay idhahdaan hashaa markay dhasho hashaa dhalaysa iga iibi lacagta amba markaa muajal laga dhigo oo la idhaha xilligaasaan ku siin doonaa hashaasi markay dhasho haddana taa caloosha ay ku sida ay rintay dhasho markaasaan hashaa la wareegaya de bilaa waraababa cunaa <laughs> bilaa nafcigina muxuu noqonaya markaa tafaasiir dhowra baa lagu fasirayoo in la leeyahay maya waxaaba la diidayaaba waxay kala iibsan jireen neefkaa caloosha ku jira marka uu dhasho haddana uu dhalo isagu wixii uu dhali doono igaibi taasina waa tafsiir marka cabdillahi bn cumar oo kale wuxuu yihi waa xadiiska isagu warinaya weliba بأنhu man ybيc min buyuuc jahiliyat macnahu an yshtariya الnaaqa wayuأjla ثamanaha ilى an talida الnaaqa ma fii baطniha ثuma taxmilu alati natijatha natajadha wuxuu yihi in ay neefku neefku ilmo qaado ayaa lagu kaleysan jiray haddana taa caloosheeda ku jirta markaa dhasho marka waxaa la kala iibsanaya tafsirka cabd llahi بn cumar neefkan weyn baa la kala iibsanaya tafsiirka kale albeyc bihamnin muajalin ila an talida naqat ma fii badniha uma talida alatii waladata wahada tafsir ibn cumar ayda markaa ma kale foge kan kalena wa tafsir halis albeyc bihamni muajal ila an talida naqa ma fii badniha in xabl xabaddaa keliya ee caloosha ay ku jirtaa marka dhashon la kala iibsado tafsir kale wuxuu odhanaya an yabiica walada naqa alxaabil fi lxaal inuu yidhaahdo ilmaha caloosha ku jira imika iga iibi amba ilmaha caloosha ku jira wuxuu dhali doona iga sii iibi waxbaa lagu sii kala iibsan jiray de geel iyo wax weyn bu ahaa oo waxa yaaba in lasii qiimeynayo labada noocba amba la ihahda hashaasi ilaa intay ka dhalayso hashaa iga iibi laakiin markay dhashe ilmahaasina uu sii dhalan hasha la wareegaya oo iibkaasi uu dhacaya lacagtana aad iga qaadaysa amaba dee la ydhahda wixii caloosheeda ku jira ha la idhahde eh? kii la yidhahdo can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula llahi sala lah ala sl rsulku naha wuxuu diiday can bayci xabli lxablati xabli lxabla bifadx waa la waa la fadxeynaya sida markaa loo badan siday tahay oo alxabala waxay noqonaysaa bimacna alxaamil oo kale waa tii urkale wa kaana baycan iibu haaye tabaayacba ay ku kala iibsadaan ahlujaahiliyati kaana rajul qofku wuxuu haya btac mid ibsada aljazuura aljazuur waa aلdukuur walinaas waa alibil waa geel awr iyo iyo maxaan ku idhahdaa halaba ilaa an tuntaja ilaa ay dhalayso annaqa uma tuntaj alati fi badniha mutafaq aley lafd bukhaariy wacan cumr radi allahu canhu ana rasuul lahi sala la ala sl rsulku naha wuxuu diiday can beyci lwalaa walaaga iibkiisa iyo can hibatihi isa siintiisa in la isku hibeeyo horeynuu soo maray waa walaagii qofkii la xoreynayey waan ku siiyey ma odhan karo waan kaa iibiyena ma ohan karo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وxu نهى رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulku وxu dihi can beyci alxasaati beyca qururuxa la ysku tuuro wa can beyci اlgharar iyo beyca aan la garanaynin xaaladiisa ee jahaalada ku jirto wuu diiday rasuulku alayه الصلاatu slaam beyc اlxasa marka wuxuu noqonaya noocyo badan buu noqon kara waxbay kula iibsanayay inuu idhaahdo qururuxaasaan tuuraya maryaha tii uu ku dhaco ayaad intaa iga siinaysa amba uu kan iibinaya ihahdo dhagax tuuro kii uu ku dhaca umaan kaa iibinaya inuu idhaahdo adhiga halkaa maraya kii dhagaxaasuu ku dhaco ayaan intaa kaa siinaya inuu idhaahdo dhagaxaasaan tuurayaayo intay meel bannaan istaagaan dhulka kolba inta uu gaadho yaa dhagaxaasaan tuurayaa dee tuuryadaasi halkay ku dhacdo dhulka intaa leeg ayaad ayaad iga iibinaysa marka waxaasoo dhan maxaa ka dhalaya arar baycu lgharar waa cadfu lcaami cala alkhaas cadfu lcaam cala alkhaas macnaheedu waa maxay bayculxasaadkani muxuu ka yahay iyo kan horeynu soo marino xablulxabla iyo waa baycu algharar weeyaan jahaala ku jirta markaa shay afraaddii kamidaba gaar loo saaray mid ka mid a afraaddiisi ararka oo bayculxasaaya caamkiina waa la dambeysiye waana marar badan saas waxaa xabadda gaarkaa gaar loogu soo saaray iyadoo caamkiina uu dambeeyo kana si gaara loo sii weyneynaya waanay dhacda cagsiga in caamka la horreysiiyo khaaska la dambaysiiyo xaafiduu cala salawaati wasalaati lwusطa salaat lwusطa waa salawaadkumay ka mid tahay lakiin caamkaa imika horeeya waa cadfu lkhaasi cala alcaam imikana waa wallahu aclam